kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa kulan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegaystayaal meel weliba aad joogtaan waa sabti taarikhdu waxay ku beegan tahay lix tobanka sebtembar sanadku waa labada kun saddex labaatanka barnaamijka waxaynu ku doonaa qodobo ka mid yihiin kulmada horyaalka bermeliga ayaa la ciyaari doona sidoo kaleet waxaa la ciyaari doona horyaalka laligaha sidoo kale talyaaniga ayaa la ciyaari doonaa oo sareeda talyaaniga sidoo kale ligwankan waynu eegi doonaa sidoo kale waxaynu eegi doonaa liverpool waxaay garoonkooda ama kooxda kubadda cagta wolfis waxay garoonkooda kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta liverpool ee labada iyo barka iyadoona kulanka liverpool uu noqon doono kulanka ugu soo horeeya ee horyaalka bermeliga jira sidoo kaleeto ma united garoonkoodana trafood waxay kusoo dhaweyn doonaan koox cagta brighton kulan xiise badan kulankaasi ciyaartooy badan ayaa ka dhaawacan ma united sidoo kale brighton waa koox inabaan nacaadihin laakiin ma united homkooda markay ku ciyaarayaan aad iyad ay wanaagsan tahay sporisna sheffield united ayay kusoo dhaweyn doonaan garoonkooda sporis halka garoonka london stadium stadio ku ciyaarto koox kubadda cagta westhamna ay soo dhoweyn doonto koox kubadda cagta masity newcastle ay barenfordna wada ciyaari doonaan sidoo kale barsha waxay soo dhoweyn doontaa koox kubadda cagta real batis kulamadaas aynu eegi doonaa halka inter milan iyo ac milan uu yahay kulanka toddobaadka ugu xisaab badan ee dhanka iyo weliba talyaaniga suuqa kalibsiga aynu eegi doonaa dhegeystayaal cabdiraxmaan cabdalle rowlekeysi ayaa barnaamijka farsameynaya kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka yenan dhegeystayaal haddii aynu ka bilaabno barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho liverpool iyo weliba waxaa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta wolfis kulankaana waa kulan xiiso badan oo mininka liverpool ayaa kulankan eh, wolfis garoonkooda weyaan ayuu ka dhici doonaa waa labada iyo barka waa labada duhurnimo iyo soddon daqiiqo waxaanu ognahay liverpool kulankii ugu dambeeyey garoonka wolfis ee ku ciyaarto ay ku ciyaareysay ama ay soo booqanaysayba waa la garaacay oo saddex gool waxbayaa lagu garaacay waxayna ahayd afartii febraayo sanadkan iyadoona liverpool markaa xidigo muhiim markaasi ay ka maqnaayeen ama ay dhaawac ka ahaayeen haddaba markaynu eegno kooxda cagta liverpool xilli ciyaareedkan waxay kamid tahay kooxaha uga cadcad ee ku guuleysan karaya horyaalka bermeliga ama meel fiican ka gaari karaya liverpool xilli ciyaareedkii hore xilli ciyaareed xun ayuu ahaa maadaama yurubligii ay markaa ka qeyb noqdeen booska afarta sarna ay waayeen horyaalka bermeligana ama wax kooba aysan ku guuleysan haddaba liverpool dhammaan kulamadii ay ciyaareen xilli ciyaareedkan afartii jeer ugu dambeysay saddex ka mid ah ay guul gaareen iyagoo markaasi dabcan hal midna barbare ay waana kulankii banaanka ah ee liverpool ee ku ciyaareysay oo ay liverpool ay la ciyaareysay kooxda kubadda cagta chelsea markaynu liverpool xilli ciyaareedkan laba kulan ayay banaan ku ciyaartay labadaasi jeerna kulan way badisay kulanna barbadhac ayay gashay marka taa oo ka dhigan in liverpool kulankan uu noqon doono kulan xiiso badan oo ay liverpool markaa dabcan kulankaasi muhiimad gaar ay siin doonto haddaba liverpool waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golhaya oo golhayaha koowaada sidoo kale robinson weliba joe gomes iyo weli ayaa wada ciyaari doona inkastoo taageerayaasha liverpool gomes iyo matib labadaba ay u yihiin eh, dooqa labaad laakiin maadaama ciyaartooyda labadaba kanoote iyo weliba virgil vandaj ay dhaawac ku maqan yihiin kulankaasi jawow iyo weliba waxaa ciyaari doona ninka lagu magacaabo matib marka labadan ciyaaryahaan ayaa qaybta dhexe kusoo bilaaban doona xataa alexanderow arnold ayaa shaki gelinaya kulankan laleeyahay ma doono sidoo kale godi gagbo macalister iyo sawasoli ayaa dhexda kusoo bilaaban karaya halka weerarkana luis dias sidoo kale diego jota ama salax kusoo bilaaban doona ama luis dias sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo darwin nonis iyo weliba maw saalax maw waa eh, ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kaleeto eh, luis diasna waa ciyaaryahan kale oo liverpool u muhiimsan xil ciyaareedkii hore liverpool lustias oo uu ka maqnaa inta badan dhaawacayuu ahaa laakiin waxa weeyaan sanadkan shaqadiisii ayuu gudanayaa haddaba mow saala xil ciyaareedkan afar kulan ayuu ciyaaray horyaalka bermeliga laba gool ayuu caawiyey laba goolnimo u dheliyay marka mow saalax mar weliba waa ciyaaryahaan aada iyo aada wanaagsan tiago silva waa tiago alcantara virgil vandaj iyo weliba ninka lagu magacaabo alexander arnold iyo darwi nunis dhammaantoodaba shaki yaa la gelinayaa oo kulankan ma ciyaari ayaa leeyahay haddaba liverpool dhamaan kulamadii ay ciyaarayeen eh, xil ciyaareedkan iyo weliba gabagabadii xil ciyaareedkii hore waa toban kulan ka badan ayay ambiitin yihiin kooxda kubadda cagta liverpool su oo kale markiinu eegno xil ciyaareedkan ama sanadkan kooxda kubadda cagta liverpool waxa weeyaan xil ciyaareedkan eh, waxay la ciyaareen chelsea barbadhac ay la galeen kulankii bernemus way garaaceen oo saddex iyo waxay garaaceen kooxda kubadda cagta newcastle aston villa ayay garaaceen waa bilowga xil ciyaareedkan halka kulankii ugu dambeeyey xil ciyaareedka horena barbadhac ay la galeen southamptom stanvilla barbadhac ay la galeen laser city ay garaaceen saddex gooli waxba barenford hal gooli waxba ku garaaceen fulham ay garaaceen ay garaaceen sports afar gooli saddex ay garaaceen westham sidoo kale nottingham forest saddex gooli laba ku garaaceen lix gooli hal ku garaaceen barbadhac la galeen kooxda kubadda cagta liverpool eh, arsenal laba labo barbadhac la galeen chelsea marka kulankii ugu dambeeyay liverpool la garaacay waxaa ugu dambeysay horyaal bermeliga kowdii abril ayaa ugu dambeysay marka waa muddo ayaa kasoo wareegtay oo markii la eega liverpool kulankaasina masid ayaa garaacday afar gool iyo hal oo ciyaartooyda waxaa weyaan liverpool oo cambag markaa lagu sameeyey mo saalax ayaa goolka oo dhaliyay kadibna julian alvares iyo kevin dubroni iyo ikay gundogan iyo jack ayaa markaa goolashaasi ugu shubeen marka waxaa ugu dambeysay kulan banaana in la garaaco waa afartii waa kowdii abril ayaa ugu dambeysay inta kale waxa weyaan kulamadaasi abitin ayay ahayd oo inta badan kulamadaasi way badinayeen ama waa guuleysanayeen marka liverpool dhowr iyo tobankii kun ugu dambeeyay horyaalka bermeliga ay ciyaarayeen ambitin ayay yihiin sidoo kaleeto dhanka wolfesna markaynu eegno kooxda kubadda cagtay wolfes waa mid ka mid a ah kooxaha ugu adeeg qeybaha dhexe markii la eego ama kooxaha dhexdhexaadka ah inkastoo wolfes saddexdii jeer ugu dambeysay ama afartii kun ugu dambeysay saddex ka mid la garaacay saddex dhibcood ayay leedahay iyadoona kooxda kubadda cagta wolfes ee xil ciyaareedkan ay la kulmeen markii la eego guuldarooyin waxaa eh, garaacday kooxda kubadda cagta crystal balas kulankii ugu dambeeyey sidoo kale everton ay hal waxba ku garaaceen breton ayaa afar iyo hal ku garaacday halkama united hal gool waxba ku garaacday marka xil ciyaareedkan durba wolfis saddex jeer ayaa la garaacayaa oo markii la eego laakiin kooxda kubadda cagta wolfis eh, kulmadii ugu dambeysaba ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta eh, liverpool inta badan liverpool iyo weliba wolfis waxaa adag oo inta badan waxa wey liverpool way ka guulo badan tahay oo inta badan way garaacdaa kooxda kubadda cagta wolvis wolvis kooxo badan ay ku dhegtaa laakiin inta badan liverpool ma badna inkastoo kulankii ugu dambeeyey liverpool ay soo booqanayeen garoonka caawa ama garoonka dhowaan lagu ciyaari doono sideedii duhurnimo ama labada duhurnimo weyaan in markaa ay ku guuleysatay oo saddex gooli waxba laakiin kulankan wuxuu noqon doonaa kulan ciise badan oo liverpoolna sanadkan waxay doonayaan in meel fiican ay ka gaaraan horyaalka bermaliga haddaba yordan colob ayaa ka hadlay kulankan waxauu shaaca qaaday in ciyaartooydiisii badiya ay joogaan sidoo kaleet waxa uu shaaca qaaday sanadkan wax badan ayaan filaya ayuu leeyahay wax badan ayaan filayaa sababtay tahay sanadkan liverpool waxaa looga fadhiyaa inay ku guuleystaan koob oo weyn ama ha noqoto horyaalka bermeliga ama champions leaga waan idhaahday horyaalka yurub eh, liga waa liverpool yurub liga ayay ka ciyaaraane iyadoona koox kubadda cagtay liverpool hadda eh, toban dhibcood ay leedahay spors toban dhibcood mansity labaiyo toban dhibcood westham toban dhibcood arsenal toban dhibcood waa kooxaha min toban toban ka leh weeyaan halka bareton ay sagaal dhibcood ay leedahay halkanna haddii inu egnana kooxda kubadda cagta mancity ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta westham oo westham ayaa eh, soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo mancity garoonka london stadium ayuu kulankan ka dhici doona westham xil ciyaareedkan waxaa weyaan eh, waa xil ciyaareed aadaeed wanaagsan oo xil ciyaareedkan waxay ka mid yihiin kooxaha markaa qeybaha hore kaga jira oo toban dhibcood ay leeyihiin oo dhammaan kulmadii xil ciyaareedkan ciyaareen waa mbitin oo ilaa hadda westham guuldaro ma aysan la kulmin iyagoo markaa chelsea koox kale garaaceen haddaba kooxda kubadda cagta masiti ayaa la ciyaari doonta kooxda westham oo kulanka waxa uu ka tirsanaan doonaa toddobaadkii shanaad ee horyaalka bermeliga waana kulankii shanaad horyaalka bermeliga city ayaana dooneysa inay sii wadato guulaha iyo difaacashada horyaalka bermeliga markii ay la ciyaareyso kulanka westham ee galabka westham oo dhinaceeda ku jirta qaab ciyaareed fiican ayaa la inay sii wadato xilli ciyaareedkeedii fiicnaa horyaalka bermeliga kulanka waa kulan xiiso badan shanta galabnimo ayuuna ka dhici doona garoonka london stadium haddaba kulankan waxyaabaha laga diiwaangeliya waxaa kamid ah westham ayaa shan toban kulan oo bermaliga wax guul ah aysan kasoo gaarin mancity tan iyo markii labaiyo hal ay ka gaareen garoonka itixaad bishii setembar labada kun saddex barbaro iyo weliba labaiyo toban guuldar marka waxaa leeyahay westham waxa weeyaan dhammaan kulmadii shan iyo tobankii kun ay la ciyaareen eh, kooxda kubadda cagta lagu magacaabo mansity inta badan mansity ayaa guul gaaraysay tusaalahaan kale markii ugu dambeysay oo waxa ay ahayd labada kun eh, waa bishii setembar laba markaasina saddex guul ayay gaareen oo markaas ayaa ugu dambeysay oo labayo hala ah oo ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta mansity haddaba kooxda lagu naaneyso hamers ayaa barbareen kareysa guul la-aantooda ugu dheereed bermeliga oo ay kala kulmayaan isla kooxda lix iyo kulan oo ay wajahday manchester united kun sagaal iyo labada kun markaasina kooxda kubadda cagta ma united markaas ambiton ayay ahayd inta badan ay garaaci jirta westiham marka waxaa leeyahay lix kulan oo ay manchester united kun sagaal ilaa labada maysan garaacin kooxda ma united isla haddana waxaa leeyahay macity ayaa taxriirada sameyn kareysa oo ambiton dhammaan kulamadii ugu dambeysay ee dhowr iyo ugu dambeeyay horyaalka bermeliga ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta hammers haddaba guusha keliya ay gaareen saddex kulan ee ugu dambeeyey horyaalka gurigooda ay la ciyaareen city waxay ahayd labiyo hal wuxuuna ahaa bishii oktoobar labadakuafariyo tobankii markaasina kooxda kubadda cagta ee westham ayaa garaacday mancity oo hoomkooda markii ay ku ciyaariyeen waana kulankii ugu dambeeyey guul ka gaareen hoomkooda mancity ayaa badisay dhammaan afartii kulan ay ciyaartay horyaalka xil ciyaareedkan guushii ugu dheereed ay ka gaaraan bilowga xil ciyaareedka intii uu goordiyool yahay waa tobankii marka rikoorkaasina maanta ay jabin karayaan oo ciyaareedkaasi afar jeer ay horyaalka brmeliga ciyaareen way wada badiyeen kulanka shanaadna sidoo kale taa ka dhigan in labadakutoankii rikoorkii ay sameeyeen kooxda kubadda cagta masiti mar kale ay soo barbareen karayaan sidoo kale totobaraha kooxda kubadda cagta masiti ayaa waxauu ka hadlay ciyaartooydiisii waxaana shaac ka qaaday in ciyaartooydiisi diyaaroyiin sanadkan in ay muhiimad gaar ay siin doonaan horyaalka wuxuu leeyahay horyaalka brmeliga waa mid kamid a ah horyaalada ugu adag laakiin inagu mar waliba waxaan doonaynaa inaynu horyaalka meel fiican aynu ka gaarno ama aynu ku guuleysano masiti taariikh ayay sanadkan u socdaan weligooda ma jirto koox afar jeer oo horyaalka bermeliga ku guuleysata ma united waa kooxda ugu badan horyaalka bermeliga ku guuleysata weligeedna ma aysan sameyn marka masiti oo rikoorkii sanadkan saddexliyada koob ee ka barbareysay kooxda kubadda cagta ee ma united ma sameyn doontaa oo afar sano xiriira horyaalka bermeliga ma ku guuleysan doonaan sidoo kaleet markaynu eegno koxda kubadda cagta mancity iyo weliba koxda kubadda cagta kulanka wuxuu noqon doonaa kulan kale oo xiiso badan mancity waxay ku ciyaari karayaan shaxdan oo golhaya ederson sidoo kale gavardiol nathanake roben dias iyo weliba kyle walker ayaa ciyaari doona halka mathis nunes lagu soo bilaabi doono rudri iyo jolian alvares maadaama kevin debruni iyo weli mathi kufish kulankan ay ka dhaawacan marka mathis nunes ayaa kulankiisii ugu horey u ciyaari doona koxda kubadda cagta mancity rudri iyo weliba qolyan alfare sidoo kale jack bernardo silva iyo weliba haalan ayaa ciyaari doona inkastoo jack laleeyahay keed ayaa la gelinayaa oo ciyaaryaan kale ayaa lagu soo bilaabi doonaa dhawaan la soo wareegeen ninkii kale oo ay dhowaan markaasi soo qaateen kooxda kubadda cagta lili ay ciyaaryaankaasi oo ciyaari doona ayaa leeyahay sidoo kaleeto markii aynu eegno kooxda kubadda cagta macity su-aalahaan kale xilli ciyaareedkan horyaalka bermeliga markay ciyaarayeen waxay la ciyaareen banley saddexay ku dhufteen waxay la ciyaareen newcastle hal gool ay ku dhufteen iyo waxba waxay la ciyaareen kooxda kubadda cagta sheffield labayaal ayay kaga badiyeen kulankii ugu dambeeyeyna shan gool iyo hal ayay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta fulham taa ka dhigan dhammaan kulamadii ugu dambeysay waa ciyaarayeen waa ay wada badiyeen hal kooxda kubadda cagta westhamna badmus ay la ciyaareen kulankoodii ugu horreeyay barbadhac ay la galeen chelsea saddex iyo ay ku garaaceen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta brighton saddex iyo waxay garaaceen kooxda kubadda cagta lootan labaiyo hal marka westihamna dabyar ma shidayaan sanadkan waxaa ishaya laba tobabare oo garanaya horyaalka bermeliga david moys oo kamid ah tobabarayaasha taarikhda ugu fiicnaa horyaalka bermeliga oo muddo badan usoo ciyaarayay ama muddo badan usoo leelinaya kooxa waaweyn sida kooxo waaweyn oo markaasi ka tirsan sida munited iyo kooxo kale david moys waxa uu wajihi doonaa beb guardola marka kulankan wuxuu noqon doona kulan xiiso badan london stadium ayuu kulankan ka dhici doonaa waana mid kamid a ah kulamada jira oo aadka u xiisaha badan marka kulankaasina waxaa la leeyahay masiti ama westham midkood ayaa lagu dhigi doonaa laakiin westham sidii hore maaha oo waxaa jooga ciyaaryahano aada u khatar badan kooxda kubadda cagta westham iyadoona aynu ognahay xil ciyaareedkan inay wacdareynayaan ciyaartooyda sida ninka lagu magacaabo james wadbarus james wadbarus waa mid kamid a ah ciyaartooydii ugu muhiimsaneed kooxda kubadda cagta sudhamptom hadda xil ciyaareedkan saddex kulan ayuu ciyaaray kooxda kubadda cagta westham saddexda kulan wuxuu ahaa saddex kun horyaal bermeliga saddex gool ayuu u halka kan kalena uu u dhaliyay marka sidoo kale waxaa jira ciyaaryahan kale ee lagu magacaabo edison alvares waa mid kamid a ah ciyaartoyda ugu khatarta badan sidoo kale baketa oo kale waa nin kale oo xilli ciyaareed qurux badan qaadanaya sidoo kale michel antonio isaguna waa weeryahaan oo shub ah oo kamid a ah ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta westham sidoo kaleetana michel antonio laba gool ayuu dhaliyey afartii jeer ugu dambeysay horyaalka bermeliga sidoo kaleeto kabtanka cusub kooxda kubadda cagta westham waa kabtan carto zuma zuma waa mid kamid a ah ciyaartooda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta westham waa ninkii uu soo saaray markii macalinku ahaa weeyaane jose brino ninkan ayaa muddo usoo ciyaaraya kooxda kubadda cagta chelsia marka zuma ayaa hadda waxa uu yahay kabtanka kooxda kubada cagta ee westham macalin david moys ayaa u xulay inuu noqdo kabtanka chelsea waa kabtanka kooxda kubadda cagta ee westham david moyes ayaa waxaa uusoo ciyaaray kooxda kubadda cagta westham lixdan sideed kulan afar gool ayuu dhaliyey hal gool ayuu caawiyey halka jelsia oo muddo ka tirsanaa boqol kulan ayuu ciyaaray kooxda kubadda cagta blues toban gool ayuu dhaliyey shan gool ayuu caawiyey faransiiska xorkiisii koo kulan ayuu ciyaaray halka sidoo kaleetana everton uu marka tirsanaa sidii kulan uu ciyaaray sidoo kaleeto ciyaaryaankan stock city ayuu soo maray marka hadda waa kabtanka kooxda kubadda cagta westham ninka eh, digl rice booskiisii ayuu buuxiyey marka kabtan kort zuma oo difaac dhexe kaga ciyaara kooxda kubadda cagta westham ninkaas ayaa ka hor imaan doona kooxda kubadda cagta ee manchester city ah, halkan haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta ma united ayaa waxaay garoonkooda ay kusoo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta ee brayton iyadoona kooxda kubadda cagta ee brayton markii ay ku ciyaareen garoonka otrafood inta badan ay ku dhiban yihiin marka sidoo kale ma united inta badan iyaga xataa kulmada banaanka aad iyo aad ayay ugu xun tahay inkastoo kulmada hoomka ay wanaagsan yihiin haddaba kooxda kubadda cagta ma united ayaa martigelinaysa kooxda mayalka adeeg aad waxaweyaan madax adeega qabta ee brayton kula ka tirsa waryaalka brmeliga ma united ku jirta xaalad eh, qas ah ama xaalad markaasi dabcan daciifnimo waxay garoonkooda kusoo dhaweyn doontaa kooxda eh, kubad heysashada ku wanaagsan ee brighton dhanka kale brighton ayay ku jirta qaab ciyaareed aada u fiican waxaana ay doonayaan in markaasi ay ka badiyaan saddexda dhibcood ay ka qaataan kooxda kubadda cagta ee redivlis kulanka brighton iyo weliba ma united waxa uu dhici doonaa shanta galabnimo oo mancity iyo westerham iyo kulanka kale mancity ma united iyo brighton waa waxa uu dhici doonaa shanta galabnimo kulankan waxyaabaa laga diiwaangeliy waxaa kamid ah manchester united ayaa laga badiyay saddexdii kulan ee ugu dambeysay ee horyaalka ay la ciyaartay brighton oo ku jirto kulmadii xilli ciyaareedkii hore kaas oo ahaa kulankii ugu horeeyey erictanhag uu markaa u ciyaarayey oo markii la eegano brighton markaasi guuldaro xanuun badan dusha ka saaraysa kooxda kubadda cagta redivlis guushaasi ay gaareen kooxda kubadda cagta brighton waxaay ahayd ugu horeysay ee oltraford ay ku gaaraan markii la eego markii ugu horeysay oo taariikhda maadaama afariyo tobankii kulan ugu dambeeyey halkaas soo booqanaya inta badan guuldarooyin barbarax halkaas ay ka qaadanayeen devilis ayaa halgool dhalisay afartii kulan ee ugu dambeysay oo ay la ciyaartay brighton tartamada oo dhan waxaana goolkaasi iska dhaliyey alec macalister kulankaasi sanadkii hore man united ayaa soddon iyo kow kulan ee ku jirta in ka badan hal sano wayaan guuldar la garoonkooda oo taraafood waxaana ay badiyeen toddobiy halka afar kulan barbare ee kale marka man united waxaa leeyahay soddon iyo kowdii kulan ugu dambeeyey ay garoonkooda ku ciyaarayeen waa hal sano wax ka badan weyaan soddon iyo kulan waa dareemi kartaa ay ku ciyaarayeen marka rikoorkaasi brighton ma jibin doontaa oo brighton inay tagto garoonka oo taraafood kadibna ay ku badiso rikoorkii soddoni kowda kulan waxa weeyaan waa waa rikoor adag weya marka ritenhaag imo united ba waxay ku wanaagsanyiin sanadkanba garoonkooda markay ku ciyaareen toddobiyo kulan ayay badiyeen halka afar ka midna ay galeen hadaba kooxda kubadda cagta united markiiaynu eegno kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan oo sanadkan kooxda kubadda cagta united waxaa looga fadhiya koob weyn inay guuleystaan ama hadday noqon lahayd horyaalka brmeliga ama haddii noqon lahayd horyaalka kale ama champions leaga haddaba markii aynu eegno eh, ma united ciyaartooyda saf koowaad usoo ciyaari doona ama kulanka lagu soo bilaabi doono waa goolhayaha andre wanana deego dowlad iyo weliba ninka lagu magacaabo leyandorow martins ayaa kulanka kusoo bilaaban doona inkastoo shaki la gelinayo sidoo kale factor lindelof wambisaka rexon x waa ninka lagu magacaabo ericson casamiro iyo bruno fernandes qad ka dhaxa halka marcos rashford iyo garnacho iyo wilba harasmos hoyland kulankiisii ugu horeeyay kusoo bilaaban doona saf koowaad halka ay ka maqan yihiin eh, ninka lagu magacaabo rafael fren lugashow ambrabat mount malashia antony ninka lagu magacaabo eh, sancho dhammaan ciyaartoodaasi way ka maqnaan doonaan kooxda cagta ee lagu magacaabo manchester united halka breyton ciyaartooy khatar badan ay sida ciyaaryahanka lagu magacaabo mituma waa nin jabanees ah oo aada u khatar badan gembiskiisana wanaagsan tahay ansu fati ayaa kulankiisii ugu hore u ciyaari doona kooxda kubadda cagta ka hor imaan doona munited weyaan marka taageerayaasha munited waxay ka cabsi qabaan ninka ansufatia ah in markaasi dabcan ku bilaaboba guusha kuwaad uu dhaliyo ansufati sidoo kale waxaa jira ciyaartooy kale sida ninka lagu magacaabo match jow bidrow sidoo kale waxaa jira ciyaaryahanka evan ferogson la dhahay oo aada u khatar badan kulankii ugu dambeeya hatirgeliyay inkastoo shaki la gelinayo laakiin ciyaaryahankaasi eh, ferogson la yiraahdo waa mid kamid a ah waryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta breyton marka breyton ciyaartooyda ay haystaan waa ciyaartooy aad iyo aad u khatar badan waxaana iska hor doona laba tobabare oo aad u khatar badan ericton hag waxa uu soo dhaweyn doonaa ninka lagu magacaabo roberto dezerbi roberto dezerbi ayaa waxa uu ka mid yahay tobanka tobabare ugu wanaagsan ee eh, yurub markii la eego marka roberto dezerbi oo talyaani ayaa waxauu booqan doonaa ma united kulankii ugu dambeeyeyna ma united ay garoonkan ay soo booqanaysay oo brighton ay soo booqanaysay garoonkan waxa weeyaan inta badan waa ay guuleysanayeen oo saalaanoo kale ma united toddobadii agosto xilli ciyaareedkii hore labaiyo labaatankii labaiyo hal ayaa garoonkan lagu garaacay brighton kulankii ugu dambeysay weyaan marka kulankaasina wuxuu noqon doonaa kulan aad iyo duxiso badan weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markaan dhegeystayaal haddii anu eegnana harrikane waryahaanka kooxda kubadda cagta bayer munig ayaa gaariiray koor gaar ah kadib markii gool uu u dhaliyey kooxdiisii kulankii xalay bayer munig ee horyaalka budsiligaha barbar ay la gelayaan kooxda kubadda cagta bayer leverkusen kulankaa ayaa waxa uu ka dhacay garoonka lienza arena waxaana uu kayn dhaliyey gool daqiiqadii toddobaad ee ciyaarta markay socotayba sida laga soo xigtay shabakada lagu magacaabo opta kayn ayaa dhaliyey afar gool afartii kulan ee ugu horeeyey horyaal dalka jermani uu ciyaaray shabakada caalamiga ah ayaa sharaxday in weeryahaankii hore sporis ee ninka lagu magacaabo harrikane uu noqday ciyaaryahaankii ugu horeeyey ee bayer munig ee sidaasi u sameeya tan iyo ciyaaryahaankii kaluus laadakuntodobadii kayn ayaa kooxda bafaria kala qayb qaatay shan kulan isagoona markaasi dhaliyay afar gool sidoo kaleetana gool caawiyey haddaba tababaraha kooxda kubadda cagta bayer munig thomas duqalna waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahankan kayn uu yahay mid kamid a ah ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta bayer munig bayer munig Norwich sanadkan waxaa loo baahan inay ku guulaysato koob waaweyn maadaama kayn ay boqol milyan ay ka bixiyeen Bayern Munich weli ma aysan dhicin in ciyaaryahan ay boqol milyan ay ka bixiyaan marka ciyaaryahankan waxa uu noqonaya ciyaaryaankii taariikhda ugu qaalisanaa bayr munij ay soo qaadato marka sanadkan kooxda kubadda cagta bayr munij inkastoo eh, markii la eego hadda toban dhibcood ay isla kooxda kubadda cagta bayr leverkusen oo xalay wada ciyaarayan laakiin waxaa loogu fadhiyaa thomas tuqel in sanadkan horyaalka bundesliga ku guuleysto sidoo kaleet waxaa loogu fadhiyaa in champions leaga uu meel fiican ka gaaro ninka lagu magacaabo thomas tuqel waxaynu ognahay waa macalin wanaagsan waa macalinkii b h finaalka geeyey oo inkastoo kooxda kubada cagta byr munij uu haatan u ciyaaro ama uu haatan macalin ka yahay ka qaaday laakiin markii uu kusoo biiray kooxda kubada cagta chelsea ninka waxa weyaan waxauu sanadkii ugu horeeya ula qaaday champions leagui labaad taariikhda kooxda kubada cagta chelsea waxaana uu ka qaaday kooxda kubada cagta macity marka kooxda bavarianka lagu magacaabo mabayer munij sanadkan maadaama kainay soo qaateen ciyaartooy kalena ay soo qaateen waxaa muhiim ah in koob weyna ku guuleystaan tobabarahana waxaa leeyahay haddii kulamada soo socda horyaalka bundesligaha jarmalka markii la eego dhibco lumiyo waxay ka dhigan tahay in la ceerin doono marka kooxda kubadda cagta bayern munich uma dul karto in kooxda waxa weeyaan dhibco ay lumiyaan inta badan inkastoo hadda toban dhibcood ay leedahay kooxda kubadda cagta bayern munich laakiin waxaa leeyahay sanadkan hadii kooxda kubada cagta bayr munich horyaalka ka wacdarin waayaan sidoo kaletana james league aysan meel fiican ka gaarin ama finaal ha noqoto ama sumafinaal ha noqoto laakiin calaama su ayaa la saarayaa ninka lagu magacaabo thomas tuqal markaynu eegno kooxda kubada cagta thomas tuqal ciyaartooy aad u khatar badan ayuu haystaa leerisan ayuu haystaa coman ayuu haystaa kayn ayuu haystaa oo kamij ayuu haystaa ciyaartooy kale oo aad u khatar badan ayuu haystaa oo xil ciyaareedkan soo qaatay marka sanadkan champions league waxa weeyaan bayern munich waxay kamid tahay kooxaha ugu cadcad maadaama kayn ay haystaan eh, roberto lewandowski ayaa ka tagay sanadkii hore waa hal sano ka hor weeyaan kadib waxa weeyaan eh, isla sanadkan waxay keensadeen ciyaaryahanka kale ee aad u khatarta badan ee lagu magacaabo kayn oo iminkanba afar gool eh, sii maraya xil ciyaareedkan shan kulan ayuu u ciyaaray afar gool ayuu u dheliyay koox kubadda cagta bayern munich ninka lagu magacaabo kayn dhanka kalena haddii an waagnana taageerayaasha kooxda kubadda cagta ma united waxay sugi laayihiin goorta uu ciyaari doono ciyaaryaanka lagu magacaabo sofian amrabad sofian amrabad waa mid kamid a ah ciyaartooydii ugu muhiimsanaa kooxda kubadda cagta fiorentina sanadkan wuxuu ku biiraya kooxda kubadda cagta ma united haddaba kooxda kubadda cagta ma united ayaa maanta waxay la ciyaari doonta waxaanu ognahay inay martigelin doonto kooxda kubadda cagta breton oo kamid ah kooxa ugu dhibka badan horyaalka brmeliga ninka lagu magacaabo sufyaan amrabaad ayaa ciyaari doonin kulanka bareeto sabab la xiriir in ciyaaryahankan uu dhaawac u yahay ma united sufyaan amrabaad waxay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta fiorentina iyaga oo ay kula soo wareegeen heshiis amaha ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan kadibna way iibsan karayaan haddii ciyaaryahankan uu noqdo mid kamid a ah ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ma united amrabaad ayaa la ciyaareen xulkiisii qaranka morocco kulankii ugu dambeeyey ciyaaraha caalamiga ay ah la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta ama xulka wadanka liberia iyo xulka wadanka burkina faso sooba la xiriira in ciyaaryaankan ciyaaryahankan waxa weyaan dhaawac uu soo gaaray tobabaraha kooxda kubadda cagta united erik ten haag oo ka hadlayay amrabad ayaa yidhi amrabad nasiib daro dhaawac ayuu ku maqan yahay sida darteedna diyaar uma noqon doono kulanka ee galabka laakiin waxaaan filaya uu leeyahay waqti dhow uu soo laaban doonaa waxaan hubaala in aan ku raaxaysan doono ciyaartiisii wuxuu intaasi raaciyey waxaa naga maqan difaacyo badan sida rigolan oo ciyaari doonin sidoo kale ciyaartooy kale amrabaad ayaa kamid ah afarta saxiix ee man united xil ciyaareedkan ay soo qaateen waxa uu kamid ah ciyaaryahanka lagu magacaabo sergio laguran johnny evanis sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo eh, bender oo ah golhayaha iyo ciyaartooy kaleeto ay soo qaateen xil ciyaareedkan sida mosen mont sidoo kaleeto ciyaartoo kale soo qaateen hadaba dhaawacyada koox kubadda cagta united waxaa hogaaminaya mont rafael fareen sidoo kale leander martinez sidoo kale victor lendelof dhammaan ciyaartooydaasi way seegi doonaan kulanka breton waxaana kulankaasn waxaana kulankaasi u noqon doonaa koox kubadda cagta united kula muhiima waxaynu ognahay ma united in ay kamid tahay kooxaha ugu fiican markii garoonkooda ku ciyaarayaan haddaba man united waxaa leeyahay eh, dhowr iyo labaatankii kun lagu dambeeyey oo hoomkooda ku ciyaarayeen ama dhowr soddonkii kun lagu dambeeyey gurigooda ku ciyaarayeen maysan looga badan marka man united sanadihii ku dambeysayba waxay ku dhibneed kulamada banaanka laakiin markii hoomkooda ku ciyaarayaan xil ciyaareedkan way ku wanaagsan yihin tusaalahaan oo kale xil ciyaareedkan gudihiisii markaynu eegno eh, horyaalka bermeliga labadii jeer ugu dambeysay banaanka tegayeen marka kooxda kubadda cagta sports ayaa garaacday marna kooxda kubadda cagta arsenal ayaa garaacay taasi oo ka dhigan in eric tanhaag uu mar weliba uu dhibaato ku qabo kulamada aweyga ah laakiin tanhaag wuxuu ku wanaagsan yahay kulamada hoomka ah marka united markii garoonkooda oo taraafada ku ciyaarayaan aad iyo aad ay wanaagsan yihiin Magic System, Rêve One, Shaoki. dhanka kale tana kooxda kubada cagta barcelona macalinkooda shafi hernandes waxa uu ka hadlay ciyaartooyda ka dhaawacan sida ay kay gundogan bedri iyo weliba ninka lagu magacaabo aruqow tababaraha kooxda kubadda cagta barcelona shafi hernandes ayaa ka hadlay dhaawacyada kooxdiisii ee haatan ka inta aynu wajihi doonin kooxda kubadda cagta real batis kulan tirsan wareega shanaad ee horyaalka wadanka sbain kooxda reer catalan ayaa dooneysa inay saddex dhibcood ee ka gaarto kulanka gaar ahaan maadaama ay laba dhibcood keliya u jirto kooxda hogaanka iminkanba heesa kooxda kubada cagta real madrid shaafi ayaa ka hadlay dhaawacii ikay kundogan kasoo gaaray kulankii faransiiska sidoo kaleetana waxauu ka hadlay ciyaartooyda kale haddaba shaafi henandes wuxuu leeyahay gundogan waxa uu dhaawac uu kasoo gaaray dhanka dhabarka ah waan arki doonaa sida uu yahay xaalkiisa waanu eegi doonaa waxaana aansan doonaa kulanka inuu ciyaari doono in kale kulanka caawa isagoo sidoo kaleeto ka hadlay ronaldo aruuqo ayaa waxa uu yidhi aruuqow sidoo kaleeto si wanaagsan ayuu usoo socdaa oo ciyaaryaankan uu soo kabanaya shaafi ayaa hadalkiisii kusoo gabagabeeyey dhammaan ciyaartooyda waxay leeyihiin qorsho ay kaga hortagayaan dhaawaca ma ahan inaan diirada saarno bedri waxaa jira dhaawacyo dhammaan ciyaartooyda qaarkood ay dhaawacan yihiin shaafi ayaa hadalkiisii waxaa kusoo xiray waa lama horaan inuu jiro daal iyo walwal laakiin waxaan uu leeyahay in eh, ciyaartooydan ay soo laaban doonaan sidoo kale shaafi hernandes waxa uu shaaca ka qaaday in kooxda kubadda cagta barsha uu u saxiixi doonay heshiis cusub maadaama tababaraha loo bogay shafi xil ciyaareedkii hore waa macalinkii u qaaday koox kubadda cagta barcelona horyaalka wadanka ee lagu magacaabo sbain gaar ahaan laliigaha shafi inanes wuxuu leeyahy halkan waa gurigeyga waana ku faraxsanaha inaan sii joogo rajadeydii ugu weyn waxay tahay inaan ku guuleysto champions league wuxuu leeyahay horyaalkii waynu aragnay laakiin waxaan rajeynayaa in anigoo ah macalin barcelona inaan ku guuleysto koobka ugu xiisaha badan qaaradda yurub gaar ahaan koobka dhigaweynaha ayaa ugu dambeysay baarsha inay ku guuleysato koobkan macalinkii u qaadeen barcelona hadda wuxuu ku sugan yahay kooxda kubadda cagta ee p s g isagoo markaasi dabcan sanadkaasi saddexli kooba u qaaday marka shafi hernandes wuxuu shaaca ka qaaday in aad i aada ugu faraxsan yahay sii joogitaanka kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo barcelona ugu dambeyntiin haddiinu ognana tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea waxa uu ka hadlay xaalada kooxdiisa waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta chelsea in xaalad daran ay haysato sidoo kaleet waxaynu ognahay in kaalinta labaiyo tobanaad ay ku jirto haddaba tababare bujuntino wuxuu leeyahay markaynu eegno ciyaartooyda naga dhaawacan armando baroqa ayaa kamid a ah ciyaartooyda eh, doonaya inay soo kabsadaan sidoo kaleeto ciyaaryahanka romeo lafia sidoo kale uu soo bogsan doonaa inkastoo dhaawiciisa laba toddobaad ay qaadan doonto sidoo kaleet waxa uu ka hadlay kooxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareedkan bilowgiisaba in meelo badan uu ka sahay

tusaalahaanoo kale qaybta bosishinka sidoo kale qeybta baaska chelsea waxay kamid tahay kooxaha xil ciyaareedkan bermeliga baasaskii ugu badnaa sameysay iyo weliba kooxaha bermeliga baasaskii markii la eego dhammaystirkii ugu badnaa sameysay sidoo kaleeto markaynu eegno chelsea waxay sameysay bosishinkii ugu badnaa xil ciyaareedkan horyaalka bermeliga laakiin chelsea dhibaatada haysta waxay tahay dhanka gooldalinta macalinka waxaa la doonayaa in dhanka iyo gooldalinta u xoojiyo waxaana laleeyahay borussia bunjentino markan waxauu ogaaday dhibka haysata chelsea asiga ayaana kow ka ah sababta xigta tahay keliya wuxuu ciyaaraa laba waryahan raximi sarlin oo garab ah iyo sidoo kale jackson marka labadaas ciyaaryahan goolal badanee dhaliya ma laga sugaya marka waxaa la filaya kulanka soo socda ee chelsea ciyaari doonto in ciyaartooyda afka hore ilaa iyo afar waryahan uu ciyaarsiin doono ama afar saddex garaba iyo hal waryahan oo jackson ah marka sidoo kaleeto taageerasha chelsea waxay aad iyo aad u bogayaan ciyaaryahanka lagu magacaabo cole balmer cole balmer oo dhawaantan kasoo qaateen kooxda kubadda cagta man bandhigiisii aadaad wanaagsan yahay qayb tababarka markuu ku jiro marka ciyaaryahankan waxaa la aaminsan yahay in kulanka soo socda saf koowaad uu kusoo bilaaban doono saaxiibada barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiyin intan ee kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijkiisa xigaa noola kulan